بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والعموم عمومكم من صفات النطق ومنطوق أو لفظك إيه تلمام أوليه أما وحك تلماما يهي ولا يجوز من بنانه dacwo alcumuumi cumuum sheegashadiisu ma bannaana fii hayrihi fii hayri lmanduuq manduuqa hayrkii dhexdiisa oo min alficli ficil ah iyo wamaa ka yajri dureersanaya mujraahu halka ficilku uu dureersanayo oo kale oo xukunkiiya wuxuu halkan sheekhu laba qodob buu inoogu soo gudbinayaa qodobka koobaad waxa weeye horta alcumuum sidiisa ma min sifaati ilmacnaaba mise waa min صifaati اlalfaad alcumuum ma min صifaati اlmacnaa ba mise waa min صifaati اlalfaad waxaa caamka noqonaya caamka lagu tilmaamaya ma lafdigaa mise waa macnaha sheekheenu wuxuu qaatay wاlcumuumu min صifaati nudqi ereyga nudqihi waa masder oo waa hadal waana min tacbiiri اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul waxaa looga jeedaa nudqiga manduuq almanduuq waa ka lagu hadlayo ka lagu hadlayaana waa lafdiga waxay ka dhigan tahay markaa walcumuumu min sifaati alalfaad cumuumku waa alfaadu tilmaamo ay leedahay oo lafdiga ayaa caam noqonaya ama lafdigaa lagu tilmaamaya inuu caam yahay waalcumuumu cumuumkii min sifaati alalfaadi alfaadu tilmaamo ay leedahay ama si ay ku sifoobaysaba weeyi waxaa la odhanayaa waa lafdi caam ah baa la odhanayaa lafdi caam ah ayaa halkan yaala ayaa la odhanaya markaa caam baa lagu tilmaamaya salafu haadihi lumma iyo ciddii ka dambeysay ee iyaga raacdayba waxay daliishan waxay daliishan jireen alfaad oo cumuum bay u daliishan jireen mukhaalifkooguna wuu ku waafaqi jiray oo wuxuu odhan jiray lafdigani waa caam waanan idinku waafaqsannahay haddaba cumuumku waa min sifaati alalfaad baynu haynaa alfaadu tilmaan ay ku tilmaaman tahay ama se ay leedahayba weeyi min sifaati alalfaad waxaynu ku garanaynaa cabdullaahi bni mascuud radia allaahu tacaala canhu saxaabigaah ayaa yidhi markay aayaddani soo degtay walam yalbisuu iimaanahum bidulmin walam yalbisuu an ku dhax an ku badhxin iimaanahum iimaankooga bidulmin dulmi aan ku badhxin asxaabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay yidhaahdeen wa ayunaa lam yadlim keebaan dulmi samaynin oo aayaddan ka badbaadaya walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaanahum bidulmin dulmigan keebaa ka badbaadaya saasay saxaabadii yidhahdeen cumuumkay qaateen markaa saxaabadu waxay u fahmeen cumuumka ismigan ku jira ayay fahmeen waaladiina aamanuu umuum baa ku jira kolkaa haddaba waxaad fahmaysaa in eh, lafdiga ama aladiina oo kale ama man oo kale ama maa oo kale ama nakira fii siyaaqi nafyi oo kale waxyaabahaasoo dhan in ay saxaabada iyo dee dadkii luqadda yaqaanay ee ka dambeeyeyba inay cumuumka ka fahmi jireen baa inagu fahmaynaa kol hadday cumuum ka fahmi jireen oo alfaadaasi alfaad caam ah ay ahayd alfaad caam ah lafdiga ayaa cumuumka iskale baynu waalcumuumu cumuumku waa min sifaati nudqi ay min sifaati lmanduuqi lagu hadlaha sifaadkiisa ayuu ka mid yahay oo min sifaati alalfaad ah lafdiga ayaa kolkaa caam noqonaya walaa yajuusu ma bannaana dacwo alcumuumi cumuumka in la sheegto fii gayrihi manduuqa kayrkii ama lafdiga kayrkii in lagu sheego oo min alficli ficil iyo wamaa ka yejrii dureersanaya mujraahu halkuu kaasi dureersaday ah wuxuu halkan inoo sheegay kol haddaynu nidhi cumuumku waa min sifaati alalfaad haddaynu nidhi oo lafdiga caam la odhanayaa haddaba ficilku caam noqon maayo ma bannaana in la yidhaahdo waxaan lafdi ahayn baa caam ah sida ficilka oo kale ama qadaha oo kale xukunka oo kale wamaa yejri majraahu waa qadihii lama odhanayo midkoodna caan buu noqonayaa maalan ficilka haddaynu soo qaadanno hadduu qof yidhaa wallaahi la aakulanna طacaaman ilaahay baan ku dhaartaye طacaam baan cuni akligaa cumuum laga fahmi maayo oo la odhan maayo waad dhaarataye si aad biri u samayso raashin kasta cun la odhan maayo akli waa ficil cumuum lagu xambaari maayo baasto cun oo bariis cun oo hilib cun waa dambaabi haddii kale la odhan maayo akligani waa cunid ficilka horta waxaa looga jeedaa ficilkii naxwiga ahaa ma aha ama lugawiga ahaa ee ficilkii istilaaxiga ahaa ee naxwaha ma aha waa ficilka lugawiga ee masderka ah baa loo jeedaa walaa yajuuzu dacwa alcumuum fii gayrihi min alficli min alficli ficilkaa masder baa looga jeedaa haddaba markuu qofku yidhaahdo wallaahi laaakulanna طacaaman akligaa cumuum ku xambaari mayno ficilku welibana markuu fil isbaat dhaco weeye ficil muhbada markaad aragto cumuum laguma xambaarayo oo war waad dhaarataye si aad dhaarta uga badbaado raashin kasta wax ka cun la odhan maayo beriiska in yar ka cun baastada in yar ka cun shuurada in yar ka cun heedda in yar ka cun qabadinka in yar ka cun daafida in yar ka cun waxaa la odhan maayo mid kasta wa laakulanna baad ku dhaaratay cumuum laga dhigi maayo raashin alla raashinka uu dacaam alla dacaamka uu in yar ka cunaba waxaa la odhanaya waa saxantao dhaartaadii biri baad kaga sugan tahay ilan caam lagama dhigayo cumuum lama gelinaye walaa yajuusu ma banaana dacwo lcumuumi cumuum sheegashadiisu ma banaana in cumuumka la sheegtaa ma banaana walaa yajuusu ma banaana dacwo lcumuumi cumuumka sheegashadiisu ma banaana fii kayrihi lafdiga gayrkii dhexdiisa la sheegto oo min alficli ficila min alficli mintani waa bayaaniyo min alficlidin waxay bayaaminaysaa hayrka talow hayrkan aan caamka noqonaynin waa maxay waa min alficli ficiladu haddaba caamma noqdaan wixii ficileed aragto cumuum baan u deliishanaya odhan maysid waxaa sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidu bilaal inuu rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku tukaday kacbada gudaheega haddaba asalaat fii daakhili lkacba waa ficil ficilkaa salaadii ihi cumuum baan u daliishanayaa odhan maysid oo odhan maysid salaadii mutlaq ka dhigi maysid waajibkii iyo sunnaha qaybihiisii kala dudunaa iyo waxaasoo dhan u daliishan maysid waayo ficilku dee cumuum ma faa'iideeyo iyo wamaaka yejrii dureersanaya mujraahu kaa hore halkuu dureersaday wamaa yejrii mujraahu waxaa isna aan cumuum noqonaynin qadaha iyo xukunka haddii qaadigaasi mas'ale xukumo mas'aladuna siday tahay aada maqasho odhan maysid un cumuum baan ku xambaarayaa xukunkaa ah. waayo waxaa laga yaabaa khusuusiyo hadda aan kuu muuqanin inay meesha taalo xadiis baa jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sugan waa xadiid nasaa uu soo saaray wuxuu ahaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam bishufcati liljaar shufcada waxaa loo xukumay jaarka ayaa shufcada loo xukumay ashufca jaarka ayaa xaq u leh sida xadiidkaasi sheegaya shufcada fikhigana in badan baynu ku arki doonaa haddaba waa qaduhu waa wamaa yejrii majra alficil weeyi sida ficilku xukunkii weeyaan waa sidii ficilkaoo kale u shaqaynaya haddana cumuum laga dhigi maayo waxaa laga yaabaa ninkan shufcada loo xukumay inuu ninkan kale waxyaabo kale oo dheeraado iskaga sii jiray la siinayo ama la eegayo kolkaa meelo kale ayay wax ka soo bixi karaan waxaa dhici kara dadkan kale mudni uu ka mudan yahay inay jirto kolkaa ficilku waa caam oo qadahaasi waa caam oo saasunbaa lagu wada socodsiinayaa u deliishan mayno oo kulla jaarin aynu u deliishanno odhan mayno culimo walaa yajuusu ma bannaana dacwo lcumuumi cumuumka sheegashadiisu ma bannaana fii kayrihi lafdiga manduuqa ah gayrkii dhexdiisa oo min alficli ficilkii iyo masderkii baa looga jeedaaye iyo wamaaka yejrii dureersanaya mujraahu ka hore halkuu dureersaday oo kale halkaa sheekh waxaan kaga soo baxnay cumuumkii caamkii baan kaga soo baxnay caam waa nas caam ah ama aayad caam ah cumuumka culima imisaynu soo gelinay cumuumka imisu meelood buu gelayey yaa ii sheegaya cumuumku intuu gelayey afar meelood afartaasi maxay ahaayeen ya maxaa tidhi ismiga mucarafka hee mufrado mucaraf bial waa yahay ismiga jamaca ah ee isna mucarafun bial ah waa laba saddex alasmaa almubhama waa saddex ya iyo nakira fii siyaaqi nafyi yaa afartaaba ii tusaalaynaya haddaba culimo afartaaba yaa iyo tusaalaynaya waxaa la rabaa afartiiba inaan tusaalayno haye waa say u kala horreeyeen baan rabaa mufradkaa u horreeyey waa sax ma ismuljamac baa mise waa jamac caadiya kaasi waa si fiican ko haye waa laba haye saddex akramtu rajulan waa nakira fi siyaaq اlisbaat iyadu laa tufiid اlcumuum baynu nihi ma nin kastaan maamuusay baan ku macnaynayna maya xabadda afraad yaa ku daraya haye tusaalihiisii ina alinsaana lafii khusrin jazaaka allah khayr culima haddaba alkhusuus baan alkhaas baan halkana ku arkayna alkhaas diladii khaaska ayaan halkana ku arkaynaa alkhaas waalkhaasu khaasku yuqaabilu wuxuu muqaabalaynayaa alcaama ka caamka abuu muqaabalaynaya ayuu ka hor imanayaa takhsiisu takhsiiskuna waa tamyiizu bacdi ljumla jumlada qeyb ka mida oo laga sooco qeybta kale laga sooco ereygan khaas ah luqada waa lafdun yadullu cala alinfiraad ayaa loo yaqaanaa waa lafdi kutusaya infiraad kutusaya khaasku waa lafdiga infiraadka gooni noqoshada kutusaya ayaa khaas horta loo yaqaanaa oo khusuuska lafdiisu waa alfaadu u noqonaya lafdigana khaasa baad odhanaysaa sheekheenu khaaska wuxuu ku daba sheegay caamka debedii sababta keentay inuu caamka ku daba sheego waxa weeye khaasku yuu takhsiisiyaa markaa yuu khasisaa caamka ayuu khasisayaa waxaa jira haddaba caam iyo khaas iyo takhsiis takhsiiskuna waxa weeye hadalka caamka ah afraad ka mida marka laga saarayo ka saaridaa lafteedaa taksiis la odhanaya ka saarayana khaas baa la odhanaya ka laga saarayana caam baa la odhanaya waad ila socotaa baan u malayn waa saddex magac baa meesha wada yaal saddexda magac midi waa caam midina waa khaas midina waa takhsiis ma ila socotiin caamku waa maxay waa naska caamka ah ee mukhasaska loogu dhawaaqi doona in la khasisayo midna waxa weeye mukhasis oo waa ka wax khasisayo khaas baa la oranaya midna waxa weeye takhsiiska laftiisiiyo waa inkii caamka ahaa afraaddiisa qayb ka mida meesha laga saaro oo la yidhahdo afraaddii qayb ka mida laga saaraya walkhaasu khaasku yuqaabilu wuxuu muqaabalaynayaa alcaama caamka ayuu muqaabalaynayaa watakhsiisu takhsiiskuna tamyiizu bacdi اljumla waa jumlada qeyb ka mida oo la sooco oo qeybta kale laga sooco haddaba culima khaaskii waxaa loo qaybini ama mukhasiskii khaasku inuu mutasil yahay iyo inuu munfasil yahay labadaasaa loo qaybinayaa wa huwa khaasku yanqasimu wuu qaybsami ilaa mutasilin mid mutasil ah iyo wa munfasilin mid munfasil ah labadaasu u qaybsami khaaskii wuxuu inoogu qaybsamay munfasil iyo iyo mutasil buu inoogu qaybsamay falmutasilu mutasilku ka mutasilka ee ka caamka a la xidhiidhayaa waxa weeye saddex qodob alistihnaau waa istihne iyo soo reebid waa kow washardu waa shardigii waxbaa inta la sheego hadal caama ayaa shardi loo xidhi shardigani takhsiis buu samaynaya waa laba wataqyiidu waa ku qaydid bisifati tilmaan lagu qaydo waa saddex waxay culimmadu yidhaahdeen khaaska mutasilka ihi saddexdaa ayuu noqonayaa khaaska mutasilka ihi saddexdaa qaybood ayuu noqonayaa inuu yahay istithne iyo inuu yahay shardi iyo inuu yahay sifo saddexdaa unbaa laga dhigayaa saddexda mid kaste xaggan dambu inoogu sharxi doonaa wاlاstinaau istinuhu waa soo reebidii ikhraaju maakii oo lasoo saaro weeyi lowlaahu hadduuna isagu jiri lahayn la dakhala iska geli lahaa fil kalaami kalaamka hore iska geli lahaa horta istinuhu tilmaanna wuu leeyahay axkaamna wuu leeyahay madaahibna wuu leeyahay culimmadu ay isku qabteen marka istine la sheegayo ee istinaan aan ka dhigayna khaas inuu hadalkii caamkaa ah wax ka soo reebayo een khaas odhanayno istinaa laftiisa ah khaas ah aynu odhanayno bal haddayla soco wlstinaau istinihi waa soo reebidii ikhraaju maa kii saaridiisa weeyi lowlaahu istinihu hadduu jiri lahayn la dakhala geli lahaa maagu fil kalaami kalaamka dhexdiisa geli lahaa istina waa istinihii wuxuu ku yidhi waa in hadalka laga saaro shayga hadduuna istisnuhu jiri lahayn hadalka hore ku biiri lahaa bal tusaalahaygan eeg waxaan idhi jaaa alqawmu ilaa caliyan yaa hadda istinaa oo wax soo saaraya yaa mustan yaa mustanoo la saaraya yaa la reebayaa yaa mustanaa minhuyo caam ah qoomkana wax laga reebaya caligaasaana laga reebay istina daba waa reebidda lafteeda alistinaa ikhraaj buu ku yidhi masder buu masder ku macneeyey waa saarida lafteeda caliga la saaray ayaa istine la odhanaya ee laga saaray cumuumka hore qoomka ah ila ismuljamac alwata ee jaaa alqowmu markaan idhaa cumuumka asha wata ayaa ilaa caliyan laga dambaysiini oo laga saarayaa kelmadda haddaba culima waxaa la yidhi waxaa shardiga marka hadal hadal laga reebayo dee ina alinsaana lafii khusrin ila ladiinadii baaba kamid a ah. ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu ila aladiina aamanuu ila aladiina aamanuugaa dambe ayaa khaas ah wuxuu khasisayaana alinsaankii hore ayuu khasisaya ilan caam buu ahaa ile waa mufrad alwata ayuu noqdaye caamkaa hore ayuu khasisay insaankiioo dad oo dhan looga jeeday ayaynu ka soo reebnay kuwaa dambe ee iimaan kale ayaan kasoo reebno kasoo istinoonay haddaba culima waxaa shardiyabaa la yidhi istinaha marka la joogo mustathnaa minhuga oo kulliga ah ama caamka ah waa inuu shay-uuni ka soo hadhsan yahay shay-uuni intuu dooniba hala egaado maalan mustathnaa minhugu waa inuu xuni ka soo hadhsan yahay haddii aan idhaahdo tusaale ahaan ninka cali la yidhaahdaa wuxuu igu leeyahay boqol doolar waa inaan idhaahdaa toban doolar mooyaane maxaa ninkaa u ogolahay markaa inuu igu leeyahay sagaashan buu igu leeyahay bay ka dhigan tahay waa inuu wuxuuni ka soo doono waxaan odhan war ninka cali la yidhaahdaa wuxuu igu leeyahay boqol dollar sagaashan dollar mooyaane markaana muxuu igu leeyahay muxuu igu leeyahay toban dollar aduu wuxuuni haddaan doono waxaan odhanaya war ninkaasi wuxuu igu leeyahay boqol dollar sagaal sagaashan dollar mooyaane muxuu markaana igu leeyahay hal dollar buu igu leeyahay hal dollar oo qura ayuu igu leeyahay adigu mustafnaha minhuga lafdigan caamka ah waa inuu wuxuuni shay-un buu kitaabku inayidhi shay-un waa inuu wuxuuni kasoo soo waxaa la diidaya haddaba inaan idhaah oon a oo talaacubun biluqa ah oo qur'aanka iyo axaadiistana aan laga helaynin inaan idhaahdo ninkaasi wuxuu igu leeyahay boqol doolar boqol dollar mooyaane maxaan u qiranayaa marka haddaan idhaa boqol doolar buu igu leeyahy boqol doolar mooyaane maxaan u qirtay muxuu igu leeyahy bay ka dhigan tahay dee waxbaba iguma leh kolka taasoo kale lama ogola taas oo kale lama ogola culimadu way isku waafaqeen inaan la ogolayn waa talaacubun biluga hadalkan dheereed ku hadashay iyo waktigan ad bixisay maxaad ugu lumisay hadduuna waxba kugu lahayn waa nooca madaahibka qaarkoodna waxayba qabaanba war mey e sidaa maahee waxa kaloo loo baahan yahay inta lasoo reebaya kala badh nuskayayna ka badnaanin markaan idhaa boqol dollar buu igu leeyahay hal dollar waan soo reebi hal dollar mooyaane oo imisaanu qirtay hal dollar mooyaane afartan dollarna waan soo reebi shan iyo afartan dollar waan soo reebi sagaal iyo afartan dollar ban xataa soo reebi war ninkani wuxuu igu leeyahay boqol dollar sagaal afartan dollar mooyaane maxaan u qiranayaa markaa koob iyo konton isla egaanshaha hadduu gaadho naga daaya bay gaar ahaan ma soo reebi karo inta nuska ka badanba maba odhan karo sida madaahibka qaarkood ay qabaan eeg boqol dollar buu igu leeyahay shan iyo konton dollar mooyaane shan iyo konton doolarba haddaan idhaa shan iyo konton doolar imisaan u ogolaaday shaygu hadduu kala badhka dhaafo asalba kulliga lama soo qaato xagga saraa laga maraa kolba dhinac baa lagaga tagaa iminka maalan saacadaydu hadday hadda tahay tobankii waa tobankii isaga maaha iyo dheeraad koob iyo tobankii hal daqiiqada isaga maaha hadda hadday tobankii oo hal minid la weeyaan bay sheegaysaa ma oranayo tobankii waa laga fiican inaan tobankii ka bilaabo ta badan baan soo qaadan koob iyo tobankii oo hal daqiiqo dhiman baan odhanayaa hadday kala barhkaba tobankiiyo barhka markay saacaddu dhaafto toban iyo barh hadday dhaafto odhan maayo waa tobankii iyo intaa saacaddaydu odhan maayo waxaan odhanayaa koob iyo tobankii oo tobanla koob iyo tobankii oo labaatanla halkaasaan marinaya kolka waxaa laynaga rabaa shay markaad wax ka soo istinoonayso inuuna kala barhka ka badnayn waa shardiba mid kalaa jira culimmadu waxay idhaahdeen ninka haddaad tidhaa boqol dollar buu igu leeyahay sow toban dollar kama soo reebi kartid toban dollar mooyaane waxaan la jinsi ahayn ma ka soo reebi kartaa jawaabtu nacan bay noqotay haddaan idhaa ninkaasi boqol dollar buu igu leeyahay mobel mooyaane mobel mooyaane war marka hore boqol baad u qirataye mobelkani ma isagaa la jinsibaah lacagtii maxaa laga yeelayaa waa la ogol yahay oo way bannaan tahay taasina waxaan odhanayaa boqol dollar buu igu leeyahay cimaamad mooyaane waa arrin bannaan sidee la yeeli haddaba boqolkii dollar sidee loo xallini cimaamadda ha la qiimeeyo oo qiimaha cimaamadda ha laga jaro lacag ahaan intay ku noqoto ha laga jaro intaa kale labadaasa saa loo kala jaraya markaa wlistinaau istinuhu ikhraaju maa kii saaridiisa weeyaan lowlaahu isagu hadduuna jiri lahayn la dakhala gelayay fi lkalaami kalaamka wa inamaa yasixu wuu asaxayaa istinuhu bishardi an yabqa inuu soo hadho shardin la shardinayo min almustathnaa minhu mustathnaa minhuga inuu ka soo haro shay-un shay-uuni waa kii caamka ahaa ma ogtahay lafdiga caamka a ah, shay ha ka soo hadhaa lagu yidhi waxaa la diidayaa in la wada dhammaysto oo tiraa boqol buu igu leeyay boqol mooyaane waa talaacubun biluqa boqol kaba iska bixi baa lagu odhanaya markaa shay-un kitaabkeenu shay-un buu qaatay waxay ka dhigan tahay haddaba ama inta yar oo qura ha soo reeb ama inta yar uuna soo inta badanba soo reeb aduu shay wa min shardihi shardigiisa waxaa ka mid a ah, waa istinaha shardigiisa eh an yakuuna inuu yahay mutasilan mid la xidhiidha bilkalaami kalaamka hore mid la xidhiidha kalaamka hore inuu la xidhiidhaana waxa weeye waa shardi wa an yakuuna mutasilan bilkalaam waxaa haddaba la diidayaa shardiga labaad wuxuu diidayaa shardigaa labaad wuxuu ka hadlayaa amase uu diidayaaba haddaan maxkamadda ayaan maalan tegey waxaan idhi ninkaa maxamed la yidhaahdaa boqol dollar buu igu leeyahay imisaan u qirtay boqol doolar baan u qirtay boqol dollar buu ninkaasi igu leeyahay baan idhi markaan idhaa boqol dollar buu igu leeyahay ayaan ayaa la xukumay waxaa la idhi saw boqol kuguma le haa u qora baa la yidhi boqolka boqolkii baa la qoray boqol dollar u qora waa la qoray boqolkii boqolkii markii la qoray inuu boqol dollar leeyahay la ii qoray ayaa laba maalmood kadib aan maxkamaddii tegey markaasaan idhi toban dollar mooyaane toban doolar mooyaane eegada maanta waxaan qirtay sow maaha boqol dollar inuu igu leeyahay laba maalmood kadibna istinii baan keenay oo toban dollar mooyaane baan idhi istinaha ma la ii xaq siinayaa oo ma lay odhanayaa sagaashan buu kugu leeyahay mise waxaa lay odhanayaa boqolkiiba waa lagaa rabaa mutasil miyuuyo hadalkii hore ma la xidhiidhay mutasil ma aha haddaba waxa shardiya hadalkaaga markaad hadal ka soo reebayso inuu mutasil yahay waxaad ka warantaa adigoo maxkamada hor jooga ama dee meel jooga ayaa tidhi ninkaasi boqol dollar buu igu leeyahay markaad tii boqol dollar buu igu leeyahay ayuu telefoonkugu soo dhacay maxaad u qiratay imisead qiratay boqol dollar baad qiratay boqolkii dollar markaad qiratay buu telefoonkugu soo dhaco telefoonkiibaa dibadda la baxday waxoogaa soddon daqiiqo aad ku soo sheekaysay waad soo noqotay oo kiioo nootaayadii la fadhiyo ayaa tidhi toban dollar mooyaane ma lama lagu xaq siinayaa tobankaa dollar ma lagaa jaraya ilan waxaad tidhi boqol dollar buu igu leeyahay markaad intaa tidhi intaa la qoray ee intaa la maqlay ayaa telefoon dibadda ula baxday kadib markaad maqnayd maqnayd baad soo noqotoo toban dollar mooyaane baad tidhi ha laga jara ma la odhanayaa tobankaa dollar may lama odhanayo khiyaarkaaga weeyaane ma isaga hadalku isku xigaba inuu hadalkaagu isku xigo oo damaystirata ayaa lagaa rabaa ka waran hadaba adigoo nootaayada fadhiya markaad tidhaa ah, boqol dollar buu igu leeyahay hadduu qufac ku qabto qufac baa ku qabtay waad qufacday cabbaar markaad qufacday naqaskuba uu kugu dhegey ayuu matagna kuu raacay dibaddaad ula booday dibadda markaad ula boodeed soo matagteed soo nafistay ayaad soo noqotay oo waxaad tidhi toban dollar mooyaane waa laguu xaq siinayaa waa sax ha loo tixgeliyo qofka oo ha loo xaq siiyo ayaa la odhanayaa tobankaa dool waayo dee qufacan iyo matagan iyo awooddiisa way ka baxsan yihiin khiyaarkiisii ma aha kolka waa shardiga labaad wa inamaa yasixu wuu asaxayaa istinuhu bishardi an yabqa inuu baaqi yahay shardin la shardinayo min almustathnaa minhu ka wax laga soo reebayo inuu baaqi ka yahay shay-un shay waa inuu shay baaqi ka yahay waa kow wa min shardihi shardigiisa waxaa ka mid a an yakuuna inuu yahay ka la soo reebayaa mutasilan mid la xidhiidha bilkalaami kalaamka hore inuu mutasil yuu hadalka hore la xidhiidhaana waa shardi labaad laba shardi baynu haynaa wayajuusu waxa bannaan taqdiimulistihnaa'i istihnaha in la qadimo oo la hormariyo cala almustathnaa minhu mustathnaa minhugana laga hormariyo istihnaha oo hadda looga jeedo aadaadka iyo mustanaha aadaadka iyo mustanaha oo wada socda ayaa istine looga jeedaaye labadooda waa la hormarinayaa oo mustana minugaa laga hormarin maxaan samayn karaa halkan ka lahaa boqol dollar buu igu leeyahay toban mooyaane soo saamayn hadalkeenu waxaan odhanayaa toban mooyaane boqol buu igu leeyahay tobanka ii hormari waa dariiq banaan inaan idha ilaa casharatan lahu mia oo kale inaan idhaahdo waa dariiq iska banaan oo ilaa casharatankan xagga hore marini wayajuusu waxa bannaan taqdiimulistihnaa'i istihnaha horumarintiisa ayaa bannaan cala almustathnaa minhu mustathnaa minhugoo laga soo reebaha a ah laga hormariyo wayajuusu waxaa kaloo bannaan alistihnaau istihne iyo soo reebid min aljinsi jinsigii kan hore uu lahaa laga soo reebo sow qofka lacag umaan qiranin inuu igu leeyahay isla lacagtii lacag un baan ka soo reebi oo waxaan odhan boqol dollar buu igu leeyahay labaatan dollar mooyaane wa min hayrihi khayruljiنsigiina waan ka soo reebi oo waxaan odhan boqol dollar buu igu leeyahay haaf beriisa mooyaane haaf beriisa boqol dollar buu igu leeyahay kartoon baasta ah waa sax oo kartoonkan baastadii ihi ma lacagta aad u qiratay la noocba ah haddana way bannaan tahay inaad dariiqaasoo kale isticmaashaa waxaa lagu ogaaday laba kala jinsiya in lasoo kala reebi karo aayadda qur'aanka ilaahay uu ku leeyahay fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ilaa ibliisa yaa kolkaa cumuumka hore ah waa almalaa'ika yaa malaa'igta laga soo reebay ibliis baa laga ibliis ma malag buu ahaa mise isagoon malag ahayn baa haddana lasoo reebay isagoon malag ahayn baa lasoo reebay kolka waxaa la fahmay in laba kala jinsiya lasoo kala reebi karo toddoba suuradood buu ilaahay ibliiska kaga hadlay oo ibliiska oo laga soo reebayo malaa'igta ayaa lagaga hadlay waxay culimadu isku qabteen istinauma mutasilba mise waa munqaico waxa la qaatay munqaic kala jinsi baa la qaatay inayna isku jinsi ahayn ee kala jinsi inay yihiin ayaa la qaatay wayajuuzu waxa bannaan alistinaau istine iyo soo reebid baa banaan min aljinsi jinsigiisa laga soo reebo wa min gayrihi kayrkii oo kayruljinsigiyana in laga soo reebaana way iska bannaan tahay oo laba isku noocana soo kala reeb laba kala noocana soo kala reeb halkaa waxaynu culima arkaynaa markaa baabkii istinaha ahaa ayaynu halkaa kaga baxnay istinii baan halkaa kaga baxnay bal hadda waxaan arki doonaa muxuu inoogu soo xijisiiyey ashard buu inoogu soo xujisiiyey ashard shardigu waa qodob muhiima ah. waxyaabaha ama mustanaha mutasilka loo yaqaano qodobkiisa koobaad alistinaa buu ahaa qodobkiisa labaadna waa ashard ashard waa qodob labaad oo baabkani leeyahay ashard ashardu shardigii weeye washardu shardiga yajuusu waxa bannaan an yata'akhara inuu dib ka maro canilmashruudi ka loo shardinayo inuu dib ka maro wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yataqadama inuu ka soo hormaro cala almashruudi mashruudka inuu ka soo hormaro haddaba culima shardigu waxaynu ognahay luqadana macnuu ku sameeyaa isdilaaxana shardigu macnuu ku sameeyaa shardi markaynu ka hadlayno luqada alcalaama waa loo yaqaanaa tacliiqu shayin bishayin-na waa loo yaqaan shay shay lagu tacliiqiyana shardi waa loo yaqaanaa shardiga xagga istilaaxa markay culimmadu ka hadlayaanna waxay odhan jireen maa yalzamu min cadamihi cadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadam lidaatihi waa shayga la-aantiisa la-aan kale la-aanta mashruudku ay ka dhalanayso heliddiisana helidna kama dhalato waayidna kama dhalato hadalkaa macnihiisu waxa weeye salaada waxaa loo shardiyaa inaad weysaysato haddaba haddii shardiga weysaysiga alla waayo waayiddii salaaddaa ka dhalanaysa minan weyse qabin ma salaad baa u jirta waayidda shardiga waayidda mashruudkaa ka dhasha hadda weysada iyo iyo salaada yaa shardiya yaase mashruuda weysadu waa shardi salaaduna waa maxay waa mashruud waa kii loo shardiyayey saw maaha haddaba shardiga waayidiisa mashruudkoo la waayaa ka dhasha haddii weyse lagaa waayo salaaddii baa lagaa waayaya laakiin shardiga helidiisa kama dhasho waayitaanka mashruudka iyo helidda mashruudku toona waxay ka dhigan tahay haddii weyse qabkii lagaa helo ood weysaysato salaadii waa la helay miyaa la odhan nin weysaystay miyuu tukaday mise waxaa laga yaabaa inuu caajisan yuu iska seexdayba intuu weysaysto unbuu seexday hadduu doono nin odayaa berigu yidhi safar dheer baanu wada gallay oo laba habeen laba maalmooda oonu soo jeednay wuxuu yidhi maalin muu yimido wuxuu yihi salaada markaan u weysaysto een tukays idhaahda buu yidhi uma markaan sujuudo intaan sijaad dhigta markaan sujuuduma sujuudda ku gamcayay buu yidhi xaggaa man u dhacayay markii dambana eeg salaad salaadan tukadayba ma garanayo buu yidhi waa sujuudaa una waa seexdaa un waxaa dhici karta adoo weyse qaba waad weysaysatay sow adoo weyse qaba in haddana wax cillad kale kugu timaadoo salaadaadii ayna sax ahayn waabad qaawan tahayba qibladaabad garab martayba maadanba tukan waad iska seexatayba sujuuddaad ku seexatayba dee haddii shardiga la helo weysaysiga ah mashruudka salaada ah waa la helayaa maaha waa la waayayaana maaha in la helaana way dhici kartaa in la waayaana way dhici kartaa haadaa huwa shard haddaba shardigeenani waa shaygii oo wax loo shardiyo ama lagu tacliiqiyo ama lagaga soo saaro shardiga mukhasiska ah bal hadda u fiirso aayaddan qur'aanka ah shardi baa ku jire wuxuu ilaahay yidhi walakum waxaa idiin sugan ragow nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiinu waxa ay ka tagaan nuskood ilaahay wuxuu yidhi hadday gabadhi dhimato ee gabadh baa dhimatay ragow waxaa idiin sugan imisa maxaad leedihiin gabadha maxaad ku leedahay hantideedii xaaskaagii hadday geeriyooto maalkeega maxaad ku leedahay nus baad ku le labuun baad u kala qaybiniyoo qayb baad qaadan hadda maalka laga hadlaya maalka qoyska maaha maalka qoyska waxaa dhici karta inuu aabbuhuba le odayguba inuu leeyahay de odayguba u maalka lahaabaa dhici karta waa gabadhu maalka ay goonida u leedahay ee ama shirkadaha ugu jira ee u shaqeeya ama meelo kale u yaalla maalkeega gaarka ah hadday xaaskaagu dhimato nus baad leedahay buu ilaahay ku yidhi nus ayaad leedahay laba u kala jebiyo nus qaado nuska soo hadhayaad siini markaa ilaa aduu nus unbaad qaadatay nuskii soo hadhayaa qaadan dee ehelkeegii baa qaadan dadkay la dhalatay ama dhalay ayaa qaadan sow ilaahay nus baad leedihiin inama odhan shardi baa hadaba meesha yimid markaa nus qaadanayna waxbaa loo shardiyaa walakum waxaa idiin sugan ragow nisfu maa kii niskiibaa idiin sugan taraka ay ka tegeen aswaajukum xaasaskiinu xaasaskiinu maalka ay ka dhintaan nus baad ku leedihiin waa goorma shardiga u fiirso in lam yakun hadduuna u ahayn lahunna xaasaska weladun ilmo waa gabadhu haddayna ilmo dhalin welad haddayna dhalin shardigaasaa shaqaynaya ilmo haddayna lahayn marka gabadhu ay dhimato iyadoo bilaa ubada maalkeega ninku nus buu ku leeyahay shardigani in lam yakun lahunna weladun baa layidhi waa inayna ilmo dhalin ilmahaasi ha ahaado ilmo ama ha ahaado ilmo dhadig ila waa nakira fi siyaaqi nafyi in lam yakun lahunna waladun haddayna ilma dhalin ilmuhu ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama adiga ha kuu dhasho ama nin hortaa guursaday gabadha ha u dhasho ilmuhu ama xalaal ha ku dhasho ama xaaraan ha ku dhasho culimadu waxay yidhahdeen xataa waladu zinaha maan la soo gelinaynin gabadhu hadday ilmo yaroon xalaal ahayn ay haysato oo adiga ayna waxbaba kuu dhalin oo ay geeriyooto maalkeegii imisaad ku leedahay dee ilaahay in lam yakun lahuna waladun buu yidhi ma nuskaynu mise waxaynu siinaa rubucii baa la tegayaa waa masalo kolley culimadu dhaxalka ay ku qayaxaan walakum rago waxaa idiin sugan nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiinu waxay ka tegeen nus nus iyo intaad laba u qaybisiin qayb baad qaadanaysiin halkaa waxaynu ku haynaa culima maxay raggii oo nus qaadanaya shardi baa ka daba yimid in lam yakun lahuna waladun waa haddayna dumarku welad lahayn weladka waxa looga qiyaastay weladulweladna waa looga qiyaastay oo hadday welad leedahay ay iyadu dhashay iyo hadday ilmo ay dhashay ilmo uu sii dhalay la helo xataa nuskii waa lama qaadanayo oo ninku nus qaadan maayo wuxuu ninku tegayaa rubuc buu tegayaa hantidii intuu afar u qaybiyo ayuu qayb qaadanaya saddexda qaybood ee soo hadhay ubadkanay dhashay iyo ciddii la dhalatay ama dhashay ayuu uga tegaya isagu rubuc buu tegayaa markaa shardiba haddaba aayaddaasi ayaa meesha inoo yimid wa shardu shardigii haddaba shardigu hadda u dambeeya shardigani miyuuna dambaynin in lam yakun lahuna waladuntu mayna xukunka oo walakum nisfu taraka aswaajuhum horeysa horaysa shardiguna uu dambeeya waxaa dhici karta shardigu inuu soo hormaraba xagga hore inuu shardigu soo maro ayaa laga yaabaa ilaahay baa aayad kale ku yidhi wain kunna haddii ay ahaadaan ulaati xamlin kuwo wada uur leh hadday noqdaan ama hadday uur u saaxiib noqdaan fa anfiquu calayhinna nafaqeeya xataa yadacna ilaa intay ka dhigaan ka dhigayaan xamlahunna uurkooga ilaa intay uurka ka dhigayaan haddii reerku uu isfuro reerka isfurayna gabadhu ay uur leedahay rabigeen wuxuu yidhi gabadha waa inaad nafaqaysaa faanfiquu calayhina buu ilaahay yidhi faanfiquu calayhina haddaba faanfiquu calayhina waa xukunkii war dumarka biiliya baa layna yidhi waa inaan dumarka biilinno oo gurye anu samayno oon dar yeelno waa xukun ilaahay ina saaray oo faanfiquu calayhina daa weeyaan nafaqeeya oo biiliya biilka isku in laynoogama dhigine waxa weeye nin iyo hayntii bay ku xidhan tahay walyunfiq duu sacatin min saacatihi buu ilaahay yidhi isku qiyaas bixiya laynama odhan walyunfiq duu sacatin min saacatihi weeyi haddaba xukunkaa iyo amarkaa fa anfiquu calayhina amarkaa layna saaray shardi baa lagu xidhay dumarka w marka la furo waxaa la biilinayaa waa goorma waa in kunna ulaati xamlin in kunna eeg intaasaa shardiya xagga horay martay ficlu ficlu shardigii waa kunna jawaabkiina waa xataa yadacnada dambe kolka waxaynu ognahay shardigii xagga horuu maray marka aadaatu shardiga iyo ficlu shardiga la eego xagga horuu maray laakiin jawaab ahaan buu xagga dambe uqaybay u taallaa faanfiquudana lafteedu xukunkii noqon karta noqonaysa jawaabkii in kunna haddii ay yihiin ulaati xamlin kuwa uur u saaxiiba haddii ay yihiin faanfiquu bixiya oo nafaqeeya calayhina dushooda jawaabkii faanfiquudaasuu noqday xataa yadacna waa qeyd iska dheeraada unbuu noqday waxaynu haynaa waa xukunkii oo shardigu uu ka hormaray haddaba masaladani waa masalo adag waxay ku adag tahay horta qadiyadda shardiyada loo yaqaano ee nimanka falsafadu ay shardiyada odhan jireen nimanka nuxaadda iyo luqawiyiintuna aadaatu shardiga iyo ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga aadaadku waa xaraf ama waa ismiya halkaa iska dhig ficlu shardiga iyo jawaabu shardigu waa laba jumlo labadaa jumlo yaa kalaama labada juml jumlada ficlu shardiga iyo jumlada jawaabu shardiga yaynu qaadan teebaa qeyd ah mas'aladaasi waa mas'ale khilaafiya weeye ragga qaarkood jawaabka ayay xukunka siiyeen oo maqsuudka jawaabkay ka dhigeen ficlu shardigana kaasuu kamilaya bay yidhahdeen ragga qaarkoodna jawaabkaa ka kale kamilaya bay yidhaahdeen waa mas'ale laysku qabtay wain kunna hadii ay ahaadaan dumarku ulaati xamlin kuwa uru saaxiiba dumarku hadday uur yeeshaan faanfiquu biiliya calayhina dushooda xataa yadacna ilaa intay ka dhalayaan xamlahunna uurkaa uurkaa intay ka dhalayaan waa la biilini oo xuquuqdii bay leeyihiin oo dee xataa ciddada ka bixi maayaan wa shardu shardigii yajuusu waxa bannaan an yata'akhara inuu xagga dambe ka maro can ilmashruudi ka loo shardiyayo sidaa in lam yakun lahunna waladuntii wa waxa kaloo bannaan an yataqadama inuu hormaro cala almashruudi mashruudka uu ka hormaro sida aayadda kale ee wain kunna ulaati xamlin oo kale xagga horuu ka maraya in sha allahu tacaala culimo halkaa ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclam aclam